رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii riyaad الصاalixiin ayaan wadnaa waxaan maraynay baabkii labaad ee towbada waxaana noogu soo dembaysay xadiiskii ninkii boqolka qofood dilay kadibna ilaahay ka towba aqbalay subxaanahu wa tacaala malag ayaa loo soo diray labadii malag ee markaa ku doodaysay naftiisa malaa'ikatu raxmo iyo malaa'igtii cadaabka malag aadami ayaa yidhi qiisuu maa bayna alardayn labada dhul inta u dhaxaysa qiyaasa haltaa kii dhowaatay malaa'igtii naxariistaa qaadatay wa can cabdullaahi bni kacab ibni maalik cabdullaahi bni kacab ibni maalik ayaa xadiidkaa laga warinayaa wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa qaa'idu kacbin kacab wadwadihiisii waa hogaamiyihii qaa'idka waa midka wax hogaamiya qaa'idu kacabin kacab wadwadihiisiibuu ahaa waa aabbihiiyo radia allaahu canhu min baniihi ilmihiisa dhexdooda xiina camiya markuu indhabeelay kacab markuu indhabeelay wiilashiisa cabdullaahi baa kaxkaxayn jiray masaajidka iyo suulida iyo meeshuu u baahan yahay qaa'idkiisiibuu ahaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi samictu waxaan maqlay kacab ibni maalikin oo aabbahay ah radia allaahu canh yuxadiu ka sheekaynaya bixadiidihi sheekadiisa xiina takhallafa markuu kadib dhacay ee uu ka haray can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam fii khaswati tabuuka duulaankii tabuuka kacab ibni maalig oo aabbahay ah oo ka sheekaynaya dhacdadii iyo qisadii uu ka nebiga uu ka haray duulaankii tabuuka qaala kacab kacab wuxuu yidhi lam atakhallaf ma ka harin oo kama dibdhicin can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam fii ghaswatin duulaan ghasaahaa uu duulay qatun weligay weligay duulaan nebi moxamed uu duulay kama harin buu yidhi ilaa fii haswati tabuuka duulaankii tabuuka mooyaane tabuuka keligeed ayaan ka haray weligay duulaan kale oo nebi moxamed qaadahayay oo aan ka haray markaa ma jirin hayra laakiin annii anigu qad takhallaftu waxaan ka haray fii khaswati badr dagaalkii beder dagaalkii bederna waan ka haray sababta aan u sheegi waayey waxay tahay walam yucaatab lama canaananin oo lama dagaalin oo lama ceebayn oo lama qabasanin axadun qof oo takhallafa ka haray canhu beder xaggiisa duulaanka beder qof ka haray oo la cataabayoo la canaantay muusan jirin maxaa yeelay innamaa kharaja waa uu baxay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam waalmuslimuuna muslimiintiina way baxeen yuriiduuna ayagoo doonaaya ciira quraysh quraysh ciirtoodii hantidii iyo xoolihii quraysh ayay markaa rabeen waa markii ay maqleen abaa sufyaan oo shaam ka soo laabtay makana u socdaa hantidaa inay jidka u galaan uun saasaa markaa loo baxay ee duulaan inuu dhacaayo maba loo malaynayninba saa darteed lama canaanan oo lama qabsanin qofka haray duulaankii beder ciiro quraysh bay markaa doonahayeen xataa jamaca allaahu ilaa ilaahay jamciyey oo kulmiyey tacaalaa amarkiisa sarreeye baynahum muslimiinta beynkooda iyo wa bayna caduwihim cadowgooda beenkii calaa hayri miicaadin ballan la'aan wax ballan ah oo horay loo sii dhigtay ma jirine ballan la'aan ayuu ku kulmiyey ilaahay muslimiinta iyo gaalada walaqad shahidtu waxaan kaloo ka qayb galay buu yidhi kacab oo aan goobjoog ahaa maca rasuulillaahi rasuulka nicigiisa sala allahu calayhi wasalam leylata alcaqabati habeenkii caqaba habeenkii caqabana waan ka qayb galay xiina tawaafaqnaa markii aan la ballamaynay rasuulka cala alislaami islaamnimada dusheeda habeenkii leylatu alcaqaba ee muslimiinta nebiga wiilashii reer madiina ee mtaqaanaa reer ansaareed nebiga uu islaamnimada kula tawaasuqayuu kula ballamayey habeenkaana waan joogay buu yidhi wamaa uxibbu mana jecli anna lii inay ii sugnaato ay ii beddesho bihaataa mashhada badrin bader xaadiritaankeeda muxuu ula jeedaa bader xaadiritaankeeda iyo caqaba caqabaa ii roon buu yidhi caqaba ayaa ii fiican wamaa uxibu ma jecli anna lii biha inay ii beddeshay iigu sugnaato mashhada badrin beder xaadiritaankeeda wain kaanad badar beder haba ahaata badrun adkura fi nnaasi dadka mid lagu dhex xusxuso minha xaggeeda miday dadku sheeg sheegaan alla reer bederaa alla beder wanaagsanaa haba la dhahee aniga mar kasta waxaa ii fiican inaan xaadiro caqaba beder inay iid beddeshana ma jecli beder haba ahaata mid dadka dhexdeeda lagu sheeg sheego sababtu waxay tahay beder ee caqabaan dhihi lahaa dadkii ka soo qayb galay hal hal buu u gacan qaaday rasuulka sala allahu calayh wasalam idan gacanqaadkaa rasuulka ayuu aad ugu bogayaa una jecel yahay saa darteed buu leeyahay beder haba ahaata mid adkura fi nnaasi minhaa xaggeeda dadka laga dhex dhiso wa kaana min khabari intaa waa horudhac hadduu bilaabaya haritaankii duulaanka uu ka haray tabuuka iyo qisadeeda wa kaana min khabari khabarkayga waxaa ka mid ahaa xiina takhallaftu markii aan ka harahayay oo aan kadib dhacahayay can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa fii khaswati tabuuka duulaankii tabuuka annii anigu lam akun ma aanan ahayn qadun weli qadun hadda ka hor aqwaa mid ka xoog badan walaa aysara kana fudud macnaha ka hodansan waay nin barwaaqaysan oo hodanoo aysar baan ahaa minii xaggayga maba jirinba qof iga adkaa oo iga kakanaa oo iga xoog badnaa igana hanti badnaa ma jirin xiina takhallaftu markaan ka harahayay canhu rasuulka xaggiisa fii tilka alkhaswati duulaanka asaga ah muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa wax cudurdaar ah oo reebay inuusan markaa jirin wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa jamactu ma kulminin ma jamcinin buu yidhi qablahaa duulaankaa hortii raaxilatayni laba gaadiid qadun weligay laba raaxilo ama faras ama hal wixii la raacaba weligay weli laba gaadiid oo raaxilaan isku keenay duulaankaa ka hor ma arkin buu yidhi xataa jamactuhumaa ilaa aan jamciyey oo aan isku keenay laba gaadi fii tilka alkhaswati duulaanka asaga ah idan gaadid la'aan ima haynin walam yakun ma uusanna ahayn rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay yuriidu mid doonahaya khaswatan duulaan nebiga weligii hadduu rabo inuu duulaan qaado ilaa waraa wuxuu waraysan jiray biqayrihaa kayrkeeda mar kasta uu rabo inuu duulaan qaado ilaa waraa wuxuu rasuulku waraysanahayey meeshii uu ku duulaya ma ahee biqayrihaa kayrkeeda matal markuu rabo inuu jihadan aada mashriq ama uu rabo inuu ku duulo magaalo hebel ma dhahaya magaalo hebel jidkeeda ka warrama waddo kaluu tilmaamayaa waddo kaluu leeyahay jidka iga warrama mala mari karaa saa ma tahay sidaa darteed ayuu nebigu wuxuu waraysan jiray meel kale ilaa waraa wuxuu waraysanahayay bikhayrihaa khayrkeeda xataa kaanad ilaa ay ahaatay oo la gaaray tilka alkhaswatu duulaanka asaga ah ilaa tabuuka la gaaray rasuulka wuxuu waraysan jiray ama weligii markuu duulaan qaadaayo jidka uu u socda ma ahee waddo kaluu markaa waraysanahayay sidaa ilaa la gaaray duulaanka asagaa maahane duulaankii tabuuka dadka waa u caddeeyey dadka wuxuu u sheegay in tabuuka loo socday fakhasaaha waa uu duulay fakhasaaha waa duulay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama fii xarin shadiid kulayl daran buu ku duulay wastaqbala wuxuu qaabilay uu ka hortegahayay safaran safar oo baciidan fog wa mafaasan iyo dhul dheer mafaaska waa dhul bahgooyo ah mafaaska inta badan waa liibaanta laakiin meeshan halaaggaa loola jeedaa makaan halaag iyo meel bahgooyo ah oo cidlo ah ayuu safarkiisu qahaa wastaqbala wuxuu qaabilay uu ka hortegay cadatan tiro kasiiran oo fara badan ilaan ruum baa lagu duulahayay aad bay uga badnaayeen muslimiinta fajallaa waa u fayday rasuulka waa u caddeeyey macnaha lilmuslimiina muslimiinta amrahum amarkooda ayuu u caddeeyey meesha ay u socdaan ayuu u caddeeyey maalinta liyata'habuu say u diyaargaroobaan uhbata diyaargarow ghaswihim duulaankoodaas duulaankaas bacdamaa dhib badan la marahayo safar dheer la gelahayo si qof kasta uu ugu talagalo u tabaabushaysto khayrkeed ma uusan waraysanin ee fajallaa waa u faydoo waa u caddeeyey lilmuslimiina muslimiinta amrahum amarkooda liyata'ahabuu say ugu diyaargaroobaan uhbata diyaargarow ghaswihim duulaankooda fa akhbarahum wuxuuna u sheegay biwajhihim wejigooda wejigooda macnaha jihadooda waaye alladii yuriidu uu doonayo maalintaa rasuulku si caddaan ah ayuu ugu qeexay meeshii markaa loo socday waalmuslimuuna muslimiinta maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa ahaana kafiirun ayagu xataa way badnaayeen walaa yajmacuhum laguma koobi karin kitaabun qoraal xaafidun ilaaliya kitaab lagu qoro oo lagu xifdiyo yuriiddu wuxuu ula jeedaa bidaalika arrintaa addiyawaana in la diiwaan geliyo maalintaa diiwaan in loo sameeyo saxaabadii la qoro way ka tiro badnaayeen looma baahanin sababtu waxay tahay wax la qori kara maba ahaynba qaala kacab kacab wuxuu yidhi faqalla rajul nin baa yaraa faqalla waxaa yaraa rajulun nin yuriidu doonahaya an yataqayaba inuu ka dhuunto nin raba inuu dhuunto waaba yaraaba ilaa hadduu jira nin raba inuu dhuunto danna wuxuu malaynahay ama yaqiinsanaa anna daalika arrintaa dhuumashada ah sayakhfaa bihi inay u qarsoonaanayso inaan la ogaanaynin maa lam yanzil fiihi waxyun haddaan waxyi lagu soo dejinin oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ah haddaan waxyi xagga alla ka imaanaya lagu soo dejinin waa u qabsanaa waayo dadku lama kala ogaan karin aad bay u badnaayeen muslimiinta laftooda cadad iyo tiro badan bay ahaayeen waayo waa fatxu makka kadib sidaa darteed waxaa yar buu yidhi kacab faqalla rajul nin baa yaraa ka uu ka dhunto ilaa danna wuxuu malaynahay ama yaqiinsanaa anna daalika arrintaa dhuumashada ah sayakhfaa bihi inay u qarsoonaanayso maa lam yanzil hadduusan ku soo degin fiihi gudihiisa waxyun min allaahi waxyi xagga ilaahay ah ilan ilaahay baan laga dhuuman karin subxaana wa tacaala ilaahay ayaan laga dhuuman karin sidaa darteed way u qarsoonaanaysay wahazaa waa uu duulay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam tilka alghaswata duulaanka asaga ah xiina wakhtigii buu duulay taabat althimaaru mirihii ay bislaadeen xilli ay miro bislaadeen waaldilaalu hoosaskiina ay soo baxeen ay macaan iyo raaxa leeyihiin xilliga yaa bixi kara wakhtigaasay beeruhu soo go'een wakhtigaasay mirihii iyo tufaaxii canabkii bislaaday meel kasta har iyo hoos baa ka soo baxay alla yaa bixi kara xilligaa oo aadaaya waa dhib saa darteed rasuulka duulaankiisa wuxuu ku soo aaday xiina taabat ithimaar markay miruhu bislaadeen waaldilaalu iyo hoosaskii fa ana aniguna waa ka cabe ilayhaa xaggeeda ascaru aan u iilanahayo aan isleehay alla ha tegin alla hooskaan iska joog alla midhahaagaan iska cun ascaraan ahaa umiil mid u iisha xaggeeda fatajahaza wuu diyaar garoobay diyaargaroobay ullaahi sala allahu calayhi wasalam waalmuslimuuna muslimiintiina way la diyaar garoobeen macahu la jirhkiisa subax walba waxbaa la soo iibsanayaa seefihii baa la diyaarsanayaa raashinkii la cuni lahaa qof kastoo nebiga iyo muslimiinta ka mid ah way diyaargaroobeen watafiqtu anna waxaan guda galay waa ka cabe aqhaduu inaan jarmaadahayo inaan kallahaya dheh ama inaan ka dheelmanaya gurigaygoo subaxii waan baxahayaa likay atajahaza macahu saan ula diyaargaroobo micigiisa bal inaan suuqa tago wax aan soo ii-iibsado saasaan u baxayaa fa arjicu waan soo noqonayaa walam aqdi shay-an aanaan waxba soo qabsanin ilaan waa baxayaa niyadaba uguma jirto anaan waxba soo qabsanin waxba gudanin yaan soo noqon wa aquulu waxaan ka oranayaa fii nafsii nafsadayda waxaan isleeyahay ana qaadirun anigu waan kari karaa calaa daalika arrintaa idaa aradtu haddaan doono war arrintaa waan awoodi karaa waxaan leeyahay ee laba gaabi xoog baan leeyahay waan bixi karaa nafteeda saasaan ku leeyahay buu yidhi falam yazal kama uusan zuulin yatamaadaa inuu igu sii fogaanahayo yodidiilada bi aniga xataa intii istamara binnaasi dadkii ay hormareen istamara uu ku dheeraaday macnaha ay ku dadaaleenay istimraaraynay joogteeyeen binnaasi dadka aljiddu dadaalka ilaa dadaalkoodii dadka uu istimraaray uu ku dheeraaday yaan anigu baxayaa waan soo laabanaa waxna ma qabsanaayo fa asbaxa wuxuu ahaaday rasuulu rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam haadiyan mid duulahaya waalmuslimuuna muslimiintiina macahu micigiisay la duulahayaanay raacahayeen walam aqdi aniguna ma soo gudanin min jihaazii diyaargarowgaygii qalqaaladaydiiba shay-an waxba nebigii muslimiintu way bixi rabaan aniguna weli wax ma soo qabsanin buu yidhi uma khadowtu kadib waan jarmaaday oo waan ka lahay subaxii nebigu baxaayey fa rajactu waan soo noqday walam aqdi shay-an waxna ma soo gudan oo ma soo qabsanin walam aqdi shay-an waxna ma soo gudanin buu yidhi falam yazid kama uusan zuulin yatamaada bii inuu igu fogaanayo saa inaan ku sii soconayay igu xeel dheeraanayso maba ka zuulin buu yidhi xataa intii asracuu ay ka degdegeen xataa asracuu macnaha wuxuu ula jeedaa ilaa ay ka hormareen oo ay ka degdegeen wa tafaarata alghaswu duulaankiina waa tafaaruday oo wuu tegey duulaankiina waa dhaqaaqay oo wuu tegey duulaankiina wuu tegey macnaha watafaaraqa waxaa hormaray oo baxay oo tegey alkhaswu duulaankii waa dadkii duulahayey ayaa markaa loola jeedaa markii ay baxeen ayaan fahamantu waxaan damcay an artaxila inaan rarto oo oo fa udrikahum aan haleelo waa markay baxeen yaa qalbiga waxaa iga soo galay buu yidhi inaan intaan rarto fa udrikahum aan haleelo oon ka daba tago fayaa laytanii fayaa laytanii alla halaagaygiiyo shallaytadaydiyay facaltu sameeye ma samaynine dhibka igu dhici doona ee soo socda aceen haddaan samayn lahaa fayaa laytanii alla shallaytadaydii halaagaygiiyow facaltu maxaan u samayn waayey macnaha waa sida facaltu sameeye waa shallaayga fiican baa la yidhaahdaa waxa fiican waa loo shallaayaa alla maxaan mar hore darsiga ula qabsan waaye alla maxaan mar hore xadiiska u baran waaye alla maxaan ula qabsan waaye xilligii dadka muxaadaraadka ay bilaabahayeen fayaa laytanii facaltu alla shallaytadayday ama halaagaygiiyo sameeye ma aanan samayn waayo uma kabacdi uma intaa kabacdi lam yuqadar daalika looma qadarin uma lam yuqadar looma qadarin daalika arrintaa macnaha wax u qornaa maba ahaynba fadafiqtu waxaan guda galay buu yidhi muslimiintu way baxeen rasuulku wuu baxay fadafiqtu waxaan guda galay idaa kharajtu markaan ku soo baxay fi nnaasi dadka bacda khuruuji rasuulillaahi rasuulkii ilaahay bixitaankiisa kadib yaxsununii inaan murgoonahay murug baaba iga buuxsantay buu yidhi markii nebigii muslimiintii mujaahidiinta ay baxeen yaan bannaanka u soo baxoon suuqii soo marmaray murug baaba iga buuxsantayba waayo annii anigu laa ara ma aanan arkin lii aniga uswatun uswatan uswatun ku dayasho qof aan ku daydo oo anigoo kale ah ama iga fiican ayaan waayey ilaa rajulan nin maahane maqhmuusan la daboolay calayhi korkiisa fi nifaaqi munaafiqnimo lagu daboolay magaaladii oo dhanba munaafiqiin unbaa joogta allahu akbar maqhmuusan la daboolay calayhi korkiisa fi nifaaq aw rajulan ama nin oo miman ka mid ah cadara allaahu tacaala ilaahay u cudray oo min aducafaa'i tabardarayaalkii ahaa kuwii ducafada ahaa indhoolkii jiiskii kii jiranaa dadka ducafada ahaa oo ilaahay cudrayoo fasaxay laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alacraji xaraj ee iyo munaafiq munaafiqnimo lagu daboolay cid kaloon ku daydo oo jooga maba jira buu yidhi magaaladii idan murg ayaa iga buuxsantay walam yadkurnii mana i xasuusanin ama ima xusin oo ima sheegin rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam xataa balaga tabuuka ilaa tabuuka uu gaaray ilan dadkii baa badnaa lama kala yaqaano ilaa nebiga tabuuka uu tegayna ima xasuusanin xataa balaga tabuuka fa qaala rasuulku wuxuu yidhi wahwa asagoo jaalisun fadhiya fi lqowmi qoomkii la fadhiya tabuuka tabuuk maa facala kacab ibnu maalikin markaasuu rasuulku xusuustay muxuu sameeyey kacab ibni maalik aaway kacab ibni maalik maa facala muxuu falay mana soo raacay ma soo haray kacab ibni maalik fa qaala rajul nin baa yidhi oo min bani salima reer banii salima u dhashay waa tolkiisii waa dadka uu kacab ka dhashay waa rajul oo min bani salima reer bani salima ah yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow xabasahu waxaa soo reebay kacab waxaa soo xabisay oo dib u soo dhiguu la soo bixi waayey waay macnaha burdaahu labadiisa go' laba go oo qurux badan baa intuu iibsaday garbahow saaftay taasuu la soo bixi waayey kaasaa soo xabisay xabasahu waxaa xabisay burdaahu labadiisa go' iyo wannadaru eegeegid iyo fiirfiirin uu fiirfiirinahayey fii citfayhi labadiisa garbood wuu isla yaaba yahay labada oo qurux badan intuu iibsaday yuu marba dhinacaan fiirinaa haddana dhinacaan buu fiirinayaa wuu isla tacajubayaa taasaa uu la soo bixi waayey oo soo xabisay fa qaala lahu ninkii wuxuu u yidhi mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal baa jawaabay oo yidhi bicsa maa qult naga aamus waxaad tihi baa baas leh waa laisdifaacaa annaga marka qofka wax laga sheego waan la qaadqaadnaa soo ma aha waa naga aamus baa layidhahdaa walaalkeen saaha dhihine bicsa maa qulta buu yidhi wixii aad tiri ayaa baas leh wallaahi ilaahay baan ku dhartay buu dhahay mucaad yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow maa calimnaa kuma aanaan ogin calayhi kacab dushiisa ilaa khayran khayr mooye wuxuu u soo bixi waaya ilaahay baa yaqaana laakiin annagoo nin khayr badan oo wanaag badan oo sharaf leh oo jihaad jecel oo weligii jihaad aan ka harin inuu yahay ayaan ku ognahay laakiin allaha ilaahay baa yaqaana bi'sa maa qulta wallaahi allah ku qaartay yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo waa mucaad ayaa yidhi maa calimnaa calayhi kuma aanaan ogin kacab dushiisa ilaa khayran khayr mooye fasakata rasuulu ullahi rasuulkuna wuu aamusay sala allahu calayh wasalam nebigina wuu aamusay markiiba sidaa la yidhi fa baynamaa wakhti huwa asagoo calaa daalika fa baynaa dheh wakhti huwa rasuulku calaa dalika xaaladda uu ku sugan yahay fa baynaa huwa wakhti asagoo nebigu calaa daalika xaalkiisu sidaa yahay ra'aa wuxuu arkay rajulan nin ninkaasoo mubayitan cadcad cad macnaha ama dhar cadcad ah aba nin dhar cadcad ah wata yasuulu bihi uu dhaqdhaqaajinhayo yasuul waxaa loola jeedaa waxaa dhaqdhaqaajinahayay ama uu la socdo asaga dhinkaa dharka cadcadkaa wataa waxaa la socdaa ama dhaqdhaqaajinaya bihi asaga assaraabu dhaandabagaalihi dhaandabagaali ama dhalanteed waa wirwirka qoraxda markaad meel dheer fiiriso cadceeddu ay hayso waxaa la moodaa waxay biyo fadhiyaan oo kale marka wirwirkii iyo dhaandabagaalihii iyo wixii cadceedda iojinaya ninkaa noocaasuu meel dheer ka arkay rasuulka fa qaala ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kun ahaw abaa khayfamata abaa khayfama noqo alla ninkaa soo socdow abaa khayfama noqo waa qof inta albaabka kuu soo garaay adoo qof sugaya aad dhahdo allow hebel ka dhig hebel ahaw arrime hebel baa kun abaa khaytana abaa khaytama noqo fa iidaa huwa waaba asagoo abukhaytamata abulkhaytama ah alansaariyu waa ninkii reer ansaareed ahaa wa huwa asagoo alladii kii waa yatasadaqa sadaqaystay bisaacin koombo adtamrin ee timir ah saacii iyo koombadii timirtaa waa kii sadaqaystay xiina wakhtigii lamasahu ay ceebeeyeen almunaafiquuna munaafiqiinta ninkan abuu khaytama nebiga dadkii uu ka haray buu ku jiray asagana wuxuu lahaa baa laba xaas iyo beer aad u qurux badan beertii baa baxday saan soo tilmaanay cariish buu ku jiray markaasay gabdhihii intay meesha nadiifiyeenay biyo ku rusheeyeenay ku bilbileen idan marka qorax kulul jirto biyaha marka meesha lagu rusheeyey qabow fiican baa laga helaa intuu saa u fadhiistay labadii naagood dhinacaha ay ka fadhiyaan beertii canabkii tufaaxa marba uu guranahayo yaa qalbigiisa dig waxaa ku soo dhahay nebi moxamedna ma kulaylkaasuu ku dagaalamaa adna ma dumarkaanaad dhex fadhisaa oo hooskan iyo cariishkan baad ku dhex jirtaa beertaanad cunaysaa miya naayaa iga kala kacabuu dhahay baxa guryaha kala gala wuu soo istaagay wuu soo rartay wuu soo orday nebiguu ka yimid sala allahu calayh wasalam waata markuu rasuulku meel dheer uu ka arkay uu yidhi kun abaa khayfamata abaa khayfama noqo waaba abuu khayfamihii reer ansaar ahaa wahwa alladii kii waaye tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamr suuskii timirta ahaa koomba timir ah xiina lamazahu markii ay dureen almunaafiquuna munaafiqiinta suuratu tooba noogu imaan doontaa tafsiirkeeda alladiina yalmizuuna almutawiciina min almu'miniina fi sadaqaat waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwa awooddooda helahaya cabdiraxmaan ibni cawf baa lacag badan dhiibay markaasay munaafiqiinto dhan waa istustuslowkan wuu istustusayaa dadka abuu khayfamaa koomba timira keenay alla kan eega doqonkan bay dhaheen koombadiisa timirta muxuu ilaahay ku falaya subxana tacaala qur-aanka tafsiirkay noogu imaan doontaa qisada waa qiso dheer oo cajaa'ib badan qaala kacab balse meesha ha inoo joogto ibni maalik kaasoo ka sheekaynahayay ka haritaankiisii uu ka haray duulaankii tabuuka iyo wixii markaa ku dhacay rasuulku markii uu baxay ayaan damcay inaan haleelo buu yidhi ee maxaan u samayn waayey rasuulku ima xasuusan ilaa tabuuka uu tegey markaasuu yidhi kacab ibni maalik aaway nin baa yidhi laba go uu gatu is-eegeegaya taasaa cajibisay mucaad ibnu jabal baa u jawaabay saan soo marnay oo yidhi bi'sa maa qulta waxaa tidhi baa baas leh rasuulkii allow kacab khayr meehee wax kale kuma ogin rasuulka asagoo fadhiyo ayaa meel dheer wuxuu ka arkay nin dhar cadcad ah qabaa saraabkii dhaandabagaalahana uu dhaqdhaqaajinahayo kun abaa khaytama buu yidhi abaa khaytama noqo waaba abuu khaytamihii reer ansaar ahaa waana ninkii sadaqaystay suuskii timirta ahaa markii ay munaafiqiinta ceebeeyeen qaala kacab kacab wuxuu yidhi qaala kacab kacab wuxuu yidhi falammaa markii balaganii ay isoo gaartay anna rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qad tawajaha inuu u soo jihaystay qaafilan soo noqosho rasuulku mar allaala markii aan maqlay way u soo dhammaatay duulaankii waana soo socdaa oo wuu soo laabanayaa mar allaala markii hadalkaa isoo gaaray buu yidhi kacab mar allaala markay isoo gaartay rasuulkii ilaahay qad tawajaha inuu jihaystay inuu u soo jileecay uu u soo jihaystay ee qaafila soo noqosho inuu ka soo noqonayo min tabuuka tabuuka xabaranii waxaa igu soo xaadiray waxaa igu soo xaadiray buu yidhi oo igu buuxsamay bafii murugtayda murug baa iga buuxsantay marka alla maxaan sameeyaa nebiga waa kanaa wuu soo noqday fatafiqtu waxaan gudagalay waxaan gudagalay atadakkaru inaan isku aad-aadinahayo alkadiba been oo wa aquulu aan u dhaho rasuulka sal alla calaih wasalam inaan xusxusahayo oo aan isku aad-aadinahayo hadal been ah si aan rasuulka ugu dhaho hadalka bima akhruja saan uga badbaadoon uga baxsado min sakhatihi xanaaqiisa qadan deri si aan carada uu ii caraysan yahay aan uga badbaado hadal been ah inaan isku aad aadiyo bima akhruju min sakhatihi si aan uga baxsado oo aan uga badbaado xanaaqiisa qadan deri wa astaciinu waxaan u kaalmaystay calaa daalika arrinta been isku duubitaanka ahna bikulli dii ra'yin qof kastoo ra'yi u saaxiib ahoo caqli leh oo min ahlii ehelkayga ka mid ah falammaa markii qiila laygu yidhi ina rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qad adalla qad adalla qad adalla wuuna soo hariyey wuuna soo daboolay macnaha laakiin wuxuu ula jeedaa qad adalla wuxuu ahaanayaa qaadiman mid soo gelahaya maanta maantuu magaaladii soo gelaya uuna soo hariyey markii isoo gaartay zaaxaa waxaa iga tirtirmay cannii xaggayga waxaa ka tirtirmay oo ka zuulay albaatilu baatilkii hadalkii beenta ahaa ee aan isku aad aadiyey waaba iloobayba ila nin been u bartay ma aha xataa caraftu ilaa aan aqoonsadoon ogaaday annii anigu lam anju inaanan uga badbaadaynin inaanan ka fakanaynin minhu xaggiisa bishay-in shay abadan weligay taasaan ogaaday ilaa waa nebi moxamed waxyi baa dadka lagu qabanaya xataa haddaan been u sheego sow caalimulqeyb wa shahaada ma joogo sidaa darteed waxaa iga tirtirmay beentii iyo wixii aan isku aad-aadiyey xataa caraftu ilaa aan gartoon aqoonsaday annii anigu lam anjuhu inaanan ka badbaadayn xaggiisa bishay-in shay abadan weligii fajtamactu waxaan goostay waxaan urursadoon go'aan ku gaaray oo aan kulansaday sidqahu runaan u sheega nebiga sala alla calayh wasalam waasbaxa rasuulu ullaahi rasuulkii allana wuxuu ahaaday qaadiman mid soo galay qaadim mid soo galahaya oo magaaladii buu soo galay waaye wa kaana nebiga caadadiisu waxay ahayd idaa qadima markuu ka soo gala min safarin safar bada'a bilmasjidi masaajidkuu ka bilaabi jiray rasuulka sala allahu calayih wasalam markuu ka yimaado safar masjidkuu ka bilaabi jiray farakaca fiihi wuxuu ku tukan jiray rakcatayn laba rakacadood humma jalasa kadibna wuxuu la fadhiisan jiray linnaasi dadka wuu qaabilayaa xafiiskiisu waa masaajidka sala allahu calayh wasalam waa beydkii ilaahay subxaana wa tacaala mar allaala markuu safar ka yimaado masaajidkuu ka bilaabi jiray farakaca wuxuu ku rukuuci jiray wuu ku tukan jiray gudihiisa rakcatayn laba rakacadood humma jalasa dabadeedna wuu fadhiisan jirayo linnaasi dadka ayuu la fadhiisanayay falammaa markii facala daalika arrintaa uu sameeyey masjidkii uu ka bilaabay labadii rakacadood uu tukaday dadkii uu qaabilay jaa'ahu waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii la dibdhigay kubii haray ayaa yimid kubii haray ayaa markaa yimid waa mar allaala markuu soo galay arrintii uu sameeyey mukhallafiintii ayaa timid waa dadkii dagaalka ka haray yactadiruuna ayagoo u cudurdaaranaya ilayhi nebiga xaggiisa yaxlifuuna una dhaaranaya lahu asaga wa kaanuu waxay ahaayeen raggaa dagaalka ka haray bidcan dhowr wa amaaniina iyo siddeetan rajulan oo nin ah dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen faqabila minhum wuu ka aqbalay xaggooda calaaniya wuxuu ka aqbalay calaaniyatahum calaaniyadooda macnaha waa daahirkooda waxaan ay sheeganayaan rasuulkii allow cudurdaarkaasaana reebay ilaahay baan ku dhaaranee waa sida waxyaabo fara badan oo waxaasay sheegteen calaaniyatahum daahirkooda iyo waxa ka muuqdaa ayuu nebigu ka aqbalay wa baayacahum wuu la mubaayacooday wastakfara lahum dembi dhaaf ayuu u weydiiyey allah wawakala wuxuu u wakiishay saraa'irahum sirriyaalkooda waxa u qarsoon ilayn munaafiqiin bay ahaayeene ila allaahi tacaala allaha sarreeye xaggiisa ayuu u wakiishay laakiin waxay daahir ah nebigu ka qaaday xataa ji'tu ilaa aan imid kacab baa yidhi raggii munaafiqiinta markay cudur daarteen nebigana ay been u sheegeen kadibna ay u dhaarteen asagana uu ka aqbalay istikfaarna uu u weydiiyey anaa imid buu yidhi falammaa markii sallamtu aan salaamay assalaamu calaykum baan idhi tabassama wuu muusooday nebiga sal alla calayh wasalam macnaha wuu ilka caddeeyey waay waa qosol yar tabassama wuu muusooday oo wuu dhoola caddeeyey tabasuma almuqdari nin caraysan oo la carageliyey muusoodkiisoo kale qosol kasta farxad ma aha qosol qaarkiibaa cara ah muusoodka qaarkiibaa cara ah inaad kala dareentaa lagaa rabaa qof kasta oo kuu qosla ha u mood inuu ku jecel yahay sidaa darteed ayaa rasuulku wuxuu iigu dhoolo caddeeyey tabasama tabasama wuu dhoola caddeeyey tabasuma almuqdabi nin xanaaqsan oo caraysan oo la carageliyey muusoodkiisa oo kale kacab wuxuu samey mataqaanaa marka intuu salaamay oo iska dhaqaaqay marka ilaan been inuu sheega ma rabo nebigu u gacan dhiibay waana socday markuu nebigu dhoolo caddeeyey qof xanaaqsan dhoolo caddeeskiisii oo kale umma qaala wuxuu ii dhahay tacaal kaale waryaa tacaal kaala intay u socotaa faji'tu waanu imid amshii anigoo soconahaya xataa jalastu ilaa aan fadhiistay bayna yaday hortiisa ilaa nebiga hortiisa aan fadhiistay sala allahu calayh wasalam bayna yadayhi fa qaala lii wuxuu ii yidhi maa khallafaka maxaa ku dibdhigay kacab maxaa ku reebay maxaa dagaalka kaa dib dhigay alam takun miyaadan ahayn qad ibtacta mid iibsaday dahraka gaadiidkaaga war sawtaad gaadiidkaad ku bixi lahayd haysatay gaadiidkii aad ku bixi lahayd sow ma iibsanin qad ibtacta mid gatay soo ma ahayn dahraka dhabarkaaga dhabarka gaadiidka la raacayaa loola jeedaa qaala wuxuu yidhi kacab qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innii anigu wallaahi allaan ku dhaartaye low jalastu haddaan la fadhiisan lahaa maanta cinda hayrika qofaan adi ahayn hayrkaa agti haddaan fadhiisan lahaa oo min ahli dunyaa dadka adduunka jooga ehelkooda ka mid ah la ra'aytu waxaan arki lahaa oon heli lahaa annii anigu sa akhruju inaan uga fakan karo oo aan uga baxsan karo min sakhatihi xanaaqiisii caradiisa bicudurin cudurdaar rasuulkii allah tahay been i laguma sheegi karo wallaahi qofaan adi ahayn maanta haddaan la fadhiisan lahaa oo aan nebi ahayn oo ahlu adduunka ah waxaan heli lahaa oon arki lahaa xanaaqiisinaan cudurdaar uga baxsan karo laqad uctiitu waxaana laysiiyey jadalan faseexad nin jadal oo doo u saaxiibaan ahay waan doodi karaa shaacir buu ahaa hadal nin aad hadal u yaqaan buu ahaa kacab sidaa darteed buu leeyahay jadal ayaa laysiiyey jadalka wuxuu ula jeedaa fasaaxad fasaaxad ayaa laysiiyeoo nin fasaaxad yaqaana ayaan ahay buu yidhi fasaaxadda ayaa laysiiye nin dood yaqaan ah ayaan ahay walaakinanii laakiinse anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad calimtu waxaan ogaaday lain xadatuka haddaan kuu sheego waxaan ogahay haddaan kuu sheega alyowma maanta xadiida kadibin hadal been ah tardaa bihi canii oo aad iiga raalli noqonaysa hadal been ahood iiga raalli noqonaysa haddii aan kuu sheego ama haddaan hadal beena kuu sheego tardaa inaad raalli iiga noqonaysa bihi canii beentaa aan kuu sheegay xaggayga layuushikanna allaahu allana uu soo dedejinahayo an yusqitaka calaya caradaada adiga inaad ii carooto aniga dushayda ilaahay baa ku kaashifaaya ilaahay baa isheegaaya ilaahay baa inaan been sheegay intuu kuu sheego waxaa soo degdegahaya markaa inuu ilaahay iga kaa carogeliyo calaya korkayga wa in xadadtuka haddaan kuu sheega laakiin xadiida sidqin hadal run ah tajidu waan helayaa tajidu calaya fiihi beentaa aan kuu sheegay inaad ii xanaaqayso dushayda macnaha tajidu inaad xanaaqaysood ii caroonayso calaya korkayga fiihi runtii aan kuu sheegay run haddaan kuu sheegoon ku dhow rasuulkii allow wax cudurdaar oon leeyahay ma laha waa iska haray waad ii xanaaqaysaa haddaanse been kuu sheego waad iga raali noqonaysaa laakiin ilaahay baa xanaa soo dedejinayay caro aad ii carooto innii anigu buu yidhi runtaan kuu sheegayaa la arjuu waan rajaynahayaa fiihi runta aan kuu sheegi doono cuqbi ciribtayda allaaha allan ka rajaynayaa caza wajal cirib tambe ayaan ilaahay ka rajayn subxaana watacaala laakiin hadda adoo ii caroodaa ii roon intaan been kuu sheegi lahaa hadhowna aad ii xanaaqi lahayd wawallaahi wallaahi dheh ilaahay baan ku dhaartaye maa kaana lii iima sugnayn aniga min cudurin wax cudur ah wax cudurdaar ahoo haddaba i reebay ma jirin rasuulka ilaahayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa kuntu ma aanaan ahayn qadtun weli aqwaa qof ka xoog badan walaa aysara minnii igana hodantinimo badan xaggayga xiina takhallaftu markii aan harahayoo kaa dib dhacaayey canka xaggaaga nin karti lehoo xoog lehna waan ahaa ma xanuunsanayn nin hanti lehoo aysar ah oo hodan ahoo hanti lehna waan ahaa oo lacag la'aanna ima reebin cudur iyo tabardarina ima reebin markii aan kaa haraayay intaasuu yidhi qaala wuxuu yidhi kacab faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa haadaa midkan faqad sadaqa run buu sheegay kan ma muujeediin kacab run buu sheegay faqum kac istaag bax xataa yaqdiya allaahu ilaa ilaahay xukmiya fiika adiga qorod baa la yidhi dembi dhaafna ma loo weydiinin istikfaarna looma weydiinin kamana aqbalin rasuulka bacdamuu run sheegay ayuu yidhi istaag oo kac ilaa ilaahay xukunkaaga uu keeno subxaana wa tacaala wasaara waxaa soo dhaqaaqay oo soo socday rijaalun rag oo min bani salima reer bani salima ka mid ah waa tolkiisa rag baa waxay bilaabeen oo ay u guda galeen wasaara waxay guda galeen rijaalun rag oo min bani salima reer bani salima ka mid ah fattabacuunii inay isoo raacahayaan inay isoo dabagelahayaan oo faqaaluu lii ay ii odhanayaan wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya maa calimnaaka kuguma ogin adanabta inaad dembowday oo dembi aad gashay damban dembi qabla haada kan hortii ninyo nin dembi geli jira mabuu ekidba kan hortii nin dembi galay mama kuugu ogin bay dhaheen waayo laqad cajista waxaad ka caajistay oo aad awood u yeelan weysay fii an laa takuuna inaad ka mid noqon weydo ictadarta kuwa cudur daarta inaad cudur daarataad ka mid noqon weysay ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sal alla calah wasalam bima actadara say u cudur daarteen oo kale ilayhi rasuulka xaggiisa almukhallafuuna kuwii dibdhacay kuwii la dibdhigay ee haray say u cudur daarteen oo kale waad u cudur daaran weysay sidaa darteed kan hortii dembi ma aadan samayninba faqad kaana wuxuu ahaan lahaa kaafiika mid kaaga filan dembaka dembigaaga istikfaaru rasuuliillaahi rasuulka istikfaartiisa sala alla calayh wasalam laka adigu kuu dembi dhaaf weydiiyo sida uu kodka ugu dembi dhaaf weydiiyey oo kale ayuu kuugu dembi dhaaf weydiin lahaa rasuulka intaasaa kaaga filnaan lahay qaala wuxuu yidhi kacab fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa zaalu kama aysan zuulin reer bani salima kama aysan zuulin yuannibuunanii inay i eedaynahayaan inay i dagaalayaan war qalad baad samaysay war maxaa nebiga eh, been ugu sheegi weysay istikfaartaasaa kaaga filnaan lahayd yuannibuunanii inay i eedaynhayaanay i dagaalahayaan xataa aradtu ilaa aan doonay an arjica inaan u laabto ilaa rasuuliillaahi rasuulka ilaahay oo fa ukadiba aan ka been sheego nafsii nafsadayda heer waxaan gaaraysay ii eedaynayeen ii dagaalahayeen inaan intaan dib ugu laabta nebi moxamed aan dhaho rasuulkii allow hadalkan kuu sheegaayey been buu ahaa cudurdaarkaasaa ireeday cudurdaarkaasaan markaa qabay taasaan damcay buu yidhi ilaa aan damcay ama aan doonay an arjica ilaa rasuuliillaah oo fa ukadiba nafsii nafsadayda aan beeniyo uma kabacdi qultu waxaan ku idhi lahum ayaga hal laqiya ma la kulmay haadaa kaa maciya micigayga min axadin qof kaloo sidayda oo kale ah ma jiraa qof kale oo sidii aniga aan runta u sheegay oo kale u sheegay ma jiraa qaaluu waxay dhaheen nacam haa laqiyahu waxaa kula kulmay macaka adi laqiyahu waxaa la kulmay macaka adi sidaadoo kale ahaa rajulaani laba nin qaalaa waxay dhaheen midla maa qulta wixii aad tiri oo kale wa qiila lahumaa waxaa loo yidhi labadooda mila maa qiila laka wixii laguu yidhi oo kale laba nin ayaa sidii aad tiri oo kale yidhi ayagana loo dhahay sidii adi laguu yidhi oo kale qaala kacab wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi man humaa yay yihiin muraaratu bin rabiic alcamri iyo wa hilaal ibnu umaya alwaaqifiyu labadaa nin waay ka koowaadna waa muraarata binu rabiic alcamriy ka labaadna waa hilaal ibnu umaya alwaaqifiyu labadaa nin waxaad dhahday oo kalay dhaheen runtii bay sheegeen wixii adi laguu yidhi oo ahaa kac istaaga ilaa alla idinka xugmiyo ayaagana loo yidhi qaala kacab wuxuu yidhi fadakaruu waxayba ii sheegeen lii aniga rajulayni laba nin saalixayni oo ha hagaagsanoo fiicfiican laba ninoo shiiqiyaal aho caalimiin ahoo maa shaa allah oo fiicfiican xataa qad shahidaa ka qayb galay badran beder laba ninoo xataa ani beder maba ka qayb geline laba ninoo darajo sare leh oo xataa beder ka qayb galay ayay ii sheegeen fiihimaa dhexdoodana uswatun kudayasha ay ku jirto haddii dembiga aad gashay ama waxa ku haysta dad madax ahoo culimo ahoo waxay kugula jiraan waad khafiifaysaa waxoogaa wuxuu markay keligaa yihiin bay daran yihiin sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi waxayba ii sheegeen laba nino in lagu daydo mudan oo xataa beder qayb galay fiihimaa uswatun ku dayasho ay ku jirto qaala wuxuu yidhi waa ka cabe famadaytu waan soo dhaqaaqay marka maba u laabanba rasuulka sal alla wasalam waan iska soo socday xiina dakaruuhumaa markay labadaa nin ii sheegeen lii aniga markii labadii nin ee asharaafta ee khayrka badnaa ay ii sheegeen nebiga dibba ma ugu noqonine waa iska soo dhaqaaqay wanahaa wuu reebay rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sal alla calayi wasalam can kalaaminaa la hadalkeena inna lala hadlo ayuu nebigu dadka u diiday saddexdaa nin ee kacab muraar ibnu rabiic hilaal ibnu ubaya ha laga aamuso nebiga dadka inay nalala hadlaan ayuu ka reebay ayuha alaaatu ayuha alaaa saddexdaas ayaan ka wadaa wa saddexdaasaan ka wadaaye macnaha min kalaamina ayuu diiday la hadalkeena ayuha alalaata saddexdaas ayaan ka qaas yeelayaa waa saddexdoodii oo min bayni man suka dhexdooda ah takhallafa ka haray canhu rasuulka xaggiisa dadka dhammaan hadalka kama reebin ee waxaan khaaska dhigayaa saddexdeenaas ayaan ka wadaaye rasuulku wuxuu diiday inay dadka nala hadlaan qaala kacab wuxuu yidhi faj wuxuu yidhi fajtanabanaa waxaa na gooyey annaasu dadkii dadkiibaaba na gooyeyba ow amase qaala wuxuu yidhi taghayaruu lanaa taghayaruu lana way iska kayd wuxuu ula jeedaa wayna dooriyeen macnaha waa iska keeye dhinac mariyeen oo wayna dooriyeenoo waxay naga dhigeen dad aan la aqoonin oo kale takhayaruu lana xataa intii tanakarat lii ay inkirtay fii nafsii nafsadayda alardu dhulka magaalada aan joogaaba naftaydii inkirtay maxaa yeelay famaa hiya maba ahanba bialardi alatii dhulkii acrifu aan aqiinay ilaan meel khariib ah markaad tagto qof kula hadlaaya ma laha magaalo aad ku cusubtahay keliga unbaa iska socsoconaya maqaayad raadsanaya maahane qof intee ka timi iyo assalaamu calaykum ku dhahaya iyo war xaalkaa ka waran ma jiro la hadalka dadka ay kula hadlayaan wehel bay kuu noqonaysaa sidaa darteed hadday ummadda meesha joogto dhan ay ku nacaanoo lagu gooyo dhulku ciriir buu kugu noqonayaa idan kacab wuxuu yidhi dhulkii aan aqiinay maba ahanba maba ahanba dadkiina wayna gooyeen takhayaruu lanaa wayna inkireen wayna inkireenoo dhinac bay nooga baxeen xataa tanakarad ilaa ay inkirtay lii aniga fii nafsii nafsadayda alardu dhulka famaa hiya mada ahanba bialardi alatii dhulkii acrifu aan naqiinay falabitnaa waan nagaanay calaa daalika arrintaa hadal la'aantay dadka naga aamusnaayeen khamsiina laylatan konton habeen konton habeen qof assalaamu calaykumna dhaho maanan helin qof wax nagu darsado ma helin ilaa konton habeen yay naga aamusnaayeen fa ama asaaxibaya labadaydii saaxiib kacba hadalka wataa waa muraare iyo hilaale labadaydii saaxiib fastakaanaa way khushuuceen ayaga fastakaanaa way isdhiibeen macnaha way khuduuceenoo wa qacadaa waxay fadhiisteen fii buyuutihimaa guryahooda yabkiyaani ayagoo oynaya oogidba intay iska bilaabeen yay oohin guda galeen way ooynahayaan waa labadeedii saaxiib waa muraarii hilaali way khushuuceen way isdhiibeen fastakaanaa way isdhiibeenoo way khushuuceen wa qacadaa waxay iska fadhiisteen fii buyuutihimaa guryahooda yabakiyaani xaale ay ooynahayaan wa ammaa ana anigu soo ma aha anaa soo haray wa ammaa ana aniguse wa ammaa ana anigu wa amaa ana anigu fa kuntu waxaan ahaa waa ka cabe ashabba alqawmi qoomka midka ugu dhallinyarsan baan ahaa buu yidhi waxaan anigu ahaa qoomka midka ugu dhallinyarsan ashabba alqawmi wa ajaladahum midka ugu kakan ee ugu adag ayaan ahaa xoogna waan lahaa dhallinyar u ahaa marka fa kuntu waxaan ahaa akhruju mid soo baxa oo gurigayga ka soo baxa waan soo baxaya fa ashhadu waxaan ka soo qaybgelayoon soo xaadirahayay alsalaata salaada maca almuslimiin muslimiinta micigooda dadka muslimiintan intaan masaajidka la imaado yaan jamiicada la tukanaayay wa atuufu waan tawaafayo waxaan wareegahayay fil aswaaqi suuqyaalka laakiin walaa yukallimunii axad qof ila hadlaayo ma jirin anuunba iska socdoo masaajidka gelayo la tukanaya dadka suuqa wareegaya meehe qof juuq ii dhahaya ama ii hadlaaye hadal ii dalcayo markaa ma walaa yukallimunii mana uusan ila hadlaynin axadun qofna waatii waxaanu imaanahaya rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam fa usallimu waan salaamahayay calayhi rasuulka korkiisa sala allahu calayh wasalam intaa wuxuu rabaa oo calaykum asalaam in la dhaho halkaa hadal inuu nebiga afkiisa uga soo baxo ayuu ula jeedaa nebigaan u imaanayaa fa usallimu waan salaamahayaa calayhi rasuulka korkiisa wahuwa asagoo fii majlisihi majliskiisa fadhiya bacda asalaati salaada kadib meeshii salaadda uu ku tukaday asagoo fadhiya ayaanu imaanahayey fa aquulu fii nafsii nafsadayda waxaan ka odhanahayay hal xaraka ma dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa bushimood ama labadiisa faruurood nebiga biraddi salaami salaanta radinteeda amlaa ma samaya iska daa inuu calaykum salaam idhaho oo aan maqlee waxaan ka shakinayaa ma dhaqdhaqaajiye xataa faruurihiisa salaanta inuu kaa guddoomay iyo in kale biraddi salaami am laa uma kadib usalli waxaan ku tukanahayay qariiban usalli waan tukanahayay qariiban meel u dhow minhu rasuulka xaggiisa wa usaariquhu waxaan ku xadahayay annadara daymada aragtidan ku xadayaa agtiisa intaan salaad ku xirto yaan il-il u fiirinaa buu yidhi tartiib tartiib wa daymadaan ku xadayaa fa idaa aqbaltu haddaan qaabilo buu yidhi kacab calaa salaatii salaadaydoon ka soo jeesto nadara ilaya waa isoo eegayaa nebiga waa isoo fiirina wa ida iltafattu haddaan milicsadoon eega naxwow dhankiisana acraba cannii waa iga sii jeesanayaa sala allahu calayhi wasalam markaan salaaddayda ku mashquulan soo qaabilana waa isoo fiirina markaan asaga eegana waa iga jeesanaa xataa idaa taala ilaa ay dheeraatay daalika arrintaa calaya dusheyda ay ku dheeraatay oo min jafwati almuslimiina muslimiinta goysmadoodii ahaa goyntii ay muslimiintana gooyeen ayaa korkayga ku dheeraatay mashaytu waan soo socday buu yidhi marka waan soo dhaqaaqay xataa tasawartu ilaa aan soo koray jidaara xaa'iqin beer derbigeeda derbi beereed ayaan soo koray ama beer derbigeeda oo abiqadaata uu lahaa nin abiqadaata la yidhaahda beertiisii ayaan gidaarkeedii soo fuulay wahwa ibnu cammii waa ina adeerkay abuqadaadaha ina adeerkay waaye waa axabbu nnaasi dadka midka leegu kay jecel badan yahay waaye ilaya xaggayga fasallamtu waan salaamay calayhi dushiisa assalaamu calaykum fawallaahi maa radda calaya asalaam salaanta igama qaadin ilan yaan lala hadlin baa la yidhi isagana wuxuu dadka kacab assalaamu calaykum uu leeyahay bal uun hadal yar inuu markaa helo tiina ma haysto waan salaamay buu yidhi fasallamtu calayhi waan salaamay fawallaahi baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartaye maa radda igama qaadin oo igama radinin abiqadaada calaya korkayga assalaama salaanta faqultu lahu waxaan ku idhi yaa abaa qadaadow anshudaka billaah ilaahayaan kugu dhaariyey hal taclamunii sow ima ogid uxibu allaha wa rasuulah ilahay rasuulkiisa inaan jeclahay maxaa iiga aamusan tahay inaan allah iyo rasuulkiisa jeclahay sow ma ogid fasakata waa iga aamusay haddana facudtu waan ku dhaariyey fasakata waa iga aamusay haddana facudtu waan ku laabto waan ku celiyey fanaashadtuhu ilaahay baan ku dhaariyey faqaala markii saddexaad wuxuu ii yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan fafaadat waxaa soo daatay caynaaya indhahayga waa ooyey buu yidhi kacab dadkii haddaysaan iyeelaayaan nebi moxamed haddii saan buu yidhi fafaadat waxaa soo qubtay caynaaya indhahayga watawalaytu waan ka soo jeestay xataa tasawartu aljidaara ilaa gidaarkii aan soo fuulay haddana oo aan ka soo booday beertiina aan ka soo baxay fa baynaa waqti ana anigoo amshii socda fii suuqi almadiina kacabba hadalka wataa suuqa magaalada madiina iska sexdhexda socsocda cidna ila hadlaynin idaa waaba nabatiyun mid beeraley ah mid dhulqobo ah oo min nabati ahli shaam ahlu shaam beeraleydooda markaa ka mid ah idaa waaba nabtiyun nin beeraley ah oo reer ahlu shaam beeralaydooda ka mid ah oo miman ka mid ah qadima la soo galay oo keenay bitacaami raashin yabiicuhu uu ku iibinahayo bilmadiinati magaalada madiina nin beeraley ah oo tacaam keenay magaalada madiina asagana shaam ka yimid oo magaalada madiina ku iibinaya yaquulu odhanahayaan arkay man yadullu yaa itusin kara calaya dushayda ama man yadullu calaa kacab ibni maalik kacab ibni maalik yaa itusaaya alla kacab ibni maalik yaa itusiya ma yaqaani fatafiqa annaasu dadku waxay guda galeen yushiiruuna lahu inay ishaarayaan ilaya xaggayga ilan qof la hadlaayo male kacabow kaale waa lacaan jirto fartay igu soo fiiqfiiqayaan buu yidhi waa kaas camal yushiiruunani yushiiruuna lahu inay u soo tilmaamayaanay u ishaarayaan ilaya xaggeyga xataa jaa'anii ilaa uu ii yimid ilaa uu ii yimid fadafaca ilaya wuxuu ii dhiibay kitaab oo min meliki hasaana basaan khasaan boqorkiisii uu soo diray waa boqor gaal ah ayaa boqor warqad ii soo diray wa kuntu waxaan ahaa kaatiban nin kaatib ahoo wax qora qof kastoo wax qora waxuu aqrin karaa laakiin qof kastoo wax aqriya wax ma qori karo aqhrintii qiraa'ada waa laga yaabaa dusha inaad ka barato ardayda qeyr ka mida in looga meeriyo qur-aanka waa suuragal oy qabtaan haddana laakiin qof kasta oo kaatib ahoo wax qori karaa waa qaari wuu akhrin karaa kaatib baan ahaa muxuu ula jeedaa inuu wax akhrin karuu tilmaamayaa faqara'tuhu waan akhriyey warqaddii faidaa fiihi waxaa ku qoran amaa bacdu salaan kadib fa fainahu sha'niye qad balaqanaa waxaana soo gaaray ka cabow anna saaxibaka saaxiibkaaga nebi maxamed bay ula jeedaan qad jafaaka inuu ku gooyey allahu akbar nebi maxamed waa ku nacay inuu ku gooyey ayaana soo gaartay walam yajcalaka allaahu ilaahayna kuma yeelin bidaari hawaanin daar dulli walaa madyacatin iyo meel dayac meel dayacan ma joogtid ee falxaq binaa noo imow nuwaasika anagaa ku xiriirinayne waa gaal warqad buu u soo diray resbonsarka waa meelaha laga dhaho warqadaha loo soo diro macnaheeda dadku waa sida waanna ogaanay in nebiga maxamed saaxiibkaagii ku gooyey annagana ilaahayna kuma yeelin daar dulli iyo dayace noo imow anagaa kula hadlayna cunto ku siinayna ku soo dhowaynayna nawaasik aa ku xiriirinaynayna noo imow borqaddii saasaaba markaa ku qoran falxaq haleel binaa anaga war noo imow annaga nawaasika aan ku xiriirine nawaasika aan ku xiriirine nin iska baahan oo meelahan inta warqadaha noocaasa looga soo waa lagu aqbalaya kaale waa lagu qaabilaa la yidhi wiilkan dhallinyaraha ah na fiiri gaalka markuu warqadda u soo diray uu yidhi kaalay noo imow aan ku xiriirine faqultu waxaan idhi buu yidhi xiina qara'tuhaa markaan akhriyey wa haadihi midani aydan wallaahi mar labaad oo minalbalaa imtixaan ah hadda ayaa dhibku haystaayo imtixaan ku jirtaa haddana gaal ajiib oo reec oo haddana u tag oo dhah ee mucaawanii wax ka raadso wallahi imtixaan labaad waaye buu yidhi wa haadihi aydan tani wallaahi mar labaad waaye ee mar labaad oo min albalaa imtixaan ah fatayamamtu waxaan ula qasday biha warqaddii attanuuru jika muufaha fasajartuhaa waan huriyey haddii la jeexjeexo sharoobtaa lagu dhedhejinaa soo maaha mar labaad damac baad leedahay laakiin ayadoo dhanba intaan qabtaan jika muufo ku riday buu yidhi sbonsarkii oo dhan waa qaaday waxaan ku riday jika muufo fastajartuhaa waan shiday ayadoo dhanba waan gubay xaggee laga helaa mar kale waa ma jirto meel kaloo laga helayaa malaha sidaa darteed islaamkoon ku dhex dhibtoodo islaamkoo layga aamusnaado ama islaamnimadayda ku dhex jira ayaa iiga wanaagsan nolol fiican oo aan diin uga baxo oon ilaahay ku caasiyo subxaana wa tacaala oo aan ku ogolaado saaxiibkaabaa ku nacay oo ku gooyey sidaa dareed ayaa arrintaa uu sameeyey dhallinyarada maanta joogtana waxaa inay ku daydaanaynan kala dooranin diin iyo diin la'aan waxaa noogu soo dambaysay kacab oo keligii suuqa iska warwareegaya masaajidka ku tukanahaya cidnana aan la hadlaynin anoo sidaa ah ayaan arkay beeraley kuwa beeraleyda shaam ka mid ah oo cunto magaalada keenoo dhahaya yaa i tusinaya kacab ibni maalik dadkiina waxay guda galeen inay farta igu soo fiiqfiiqayaan waa ii yimid oo boqorkii khazaa warqad uu ka waday buu ii dhiibay waxaa ku qornaa waxaana soo gaaray saaxiibkaagii inuu ku gooyey ilaahayna daar hawaan iyo dulli kuma yeelin noo imow aan ku xiriirini kacab waxaan idhi buu yidhi wallaahi imtixaan labaad waayo tan fatayamamtu biha attanuur jika muufahan ula qastay intaa kadibna fasajartuhaa waan huriyey oo waan gubay warqaddii warqaddiina waan jika muufadan ku shiday buu yidhi xataa idaa madad ilaa ay tagtay ama ay ka dhammaatay arbacuuna afartan min alkhamsiina kontonkii intaan lala hadlin konton maalmood bay ahayd markay afartan baxday oo ay la toban noo harsan tahay xataa idaa madad ilaa ay dhammaatay ka tagtay arbacuuna afartan min alkhamsiina kontonkii oo wastalbatha alwaxyu waxyigiina uu dib u dhacay waxyigiina uu nusqaamay ama uu qaboobow dib u dhaco wax waxyi ah oo arrinteenna ku saabsan uusan soo degin idaa rasuulun rasuul baaba ii yimba idaa waaba rasuulun ku la soo dirayo rasuulillaahi rasuulka alla uu soo diray oo nebiga xaggiisa ka socda ya'tiinii ii imaadayba waaba inuu ii imaanayo adeega nebiga soo diray baa ii yimid faqaala wuxuu ii yidhi ina rasuula allahi rasuulka alle ya'muruka wuxuu ku farayaa an taczila inaad ka fogaato imra'ataka naagtaada waa imtixaan kale markii hore naagtiisu iska biyobiyaysan jirayo waxaa la yidhi waxaaba lagu amrayaaba inaad ka fogaato xaaskaaga imra'ataka naagtaada inaad ka fogaato faqultu waxaan idhi utalliquhaa ma furaa ma alaaqaa am maadaa afcalu mase maxaan sameeyaa maxaa ka wadaa macnaha rasuulka ujeeddada uu kuu soo diray maxay tahay naagta ma talaaqaa oo ma furaa sidee waaye am maadaa afcal ama maxaan sameeyaa qaala wuxuu ii yidhi laa ha furin bal ictasilhaa ka fogow un ha furin laakiin ka dhaqaaq falaa taqrabannahaa ee ka fogow buu ii yiri buu yidhi ictasilhaa ka fogow oo falaa taqrabannahaa yaysan kuu soo dhowaanin ha isku dhowaaninoo jimaac iyo galmood iyo mucaamalaad yaysan jirin laakiin ha furin ayadoo guriga joogta waa in wax mucaamalaad ah uusan markaa jirin wa arsala wuu diray ilaa saaxibaya ama wa ursila waa loo diray wa arsala wuu diray dhe haddii kale rasuulkana ilaa saaxibaya labadaydii saaxiib waa labadii ninee kale bimidli daalika saasoo kale ayagiina akhbaar ah in naagahooda ay ka fogaadaan aysanna u dhowaanin buu u diray faqultu liimra'atii kacba hadalka wata xaaskayga waxaan ku idhi alxiqii haleel biahliki ehelkiidii orod gurigiina iska aad haddiise ah kistiyareedna haddii la diiday orod oo gurigaaga iska aad alxiqii biahliki ehelkaaga haleel oo aad oo fakuunii ahow cindahum agtooda xataa yaqdiya allaahu ilaa ilaahay xukmiyo fii haada alamr amarkan ee kan ah bal ilaa ilaahay go'aan uu ka keeno arrintan uu ka xukmiyo orodoo gurigiina iska aad fa jaa'at way u timid imra'atu hilaal ibnu umaya hilaal ibnu umaya labadii nin mid ka mid ah naagtiisa ayaa rasuul allah rasuulkii alla u timid sala allahu calayhi wasalam fa qaalat waxay ku tidhi lahu rasuulku waxay u tiri markay u timid yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ina hilaal ibnu umayata shaykhun waa duq daaicun daayaca gaboobay tabar aan lahayn bay ula jeedaa daayaca laysa lahu qaadir shaqaalo ma laha wax u qidmeeyo mishaaryada iyo boorashka iyo u karkariyo sariirta ka gogla ma haysto laysa lahu qaadim fahal takrahu ma nacaysaa an akhdumahu inaan u shaqeeyo fariintaadaana soo gaartoo dumarkiina ka fogaadaa soo tiri waa duq daayaca waa duq gebgeb ah wax qaadim ah oo u shaqeeyoon ani ahayna ma laha manacaysaa inaan u khidmeeyo masataa laftigeeda waa ka tagaa amar allah lagu socdaa rasuulka amar kuu dhiibaa la rabaa in la fuliyo hadduu dhaho maye ka dhaqaaq way ka dhaqaaqaysaa sidaa darteed bay tiri nacaysaa rasuulkii allow fahal takrahu ma karaahsanaysaa oo manacaysaa an akhdumahu inaan u khidmeeyo qaala laa mayuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam maya walaakin laakiinse laa yaqrabannaki yuusan kuu soo dhowaanin mucaamalaad yaysan jirin faqaalad waxay tidhi innahu asagu wallaahi allaan ku dhaartee maa bihi min xarakati xarakad maba lahanba dhaqdhaqaaq ilaa shay-in shay uu u xarakeeyo iyo damac saas u sii weyn maba qababa wa wallaahi baan ku dhaartee maa zaala kama uusan zuulin yabkii inuu oynahayo mundu kaana intuu ahaa min amrihi amarkiisa maa kaana intuu ahaa ilaa yowmihi haada ilaa maalinta maalintii la amray inaan lala hadlin ilaa ilaahay amarkooda ka xukmiyo oohintii uu bilaabay yow ilaa al'aankaan ooyayaa kaamaa naag tabar u haya marka oohintaasuu markaa ku jiraa faqaala wuxuu yidhi hadalkii qaatay fa qaala lii waxay ii yidhaahdeen bacdu ahlii ehelkayga qayb ka mid ah low ista'danta maad isti'daan qaadatid rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay maad fasaxi isti'daan ka soo qaadatid fii imra'atika naagtaada ha kuu qidmayso waxa kuu kariso maxaad isaga dirtay guriga hooyadeedii aabbaheed nebiga fasax ka soo qaado faqad adina wuu u idmay liimra'ati hilaal ibnu umaya an takhdumahu inay u khidmayso inay u khidmaysaa la amraye adigana naagtaada fasax rasuulka ka soo qaado ha kuu khidmaysee dadka ehelkaygaa qayb ka midaasaa ah ii yidhi faqultu waxaan idhi laa asta'dinu fiiha isti'daan qaadan maayo rasuulu allahi sala allahu calayh wasalam fasax ka soo qaadan maayo wamaa yudriinii maxaa i ogaysiinahayaa maada yaquul wuxuu dhihi doonaa rasuulu ullahi sal alla calayh wasalam ida ista'dantuhu haddaan fasax ka qaato haddaan imtixaan ku jiraaye haddaan haddana u tagoon dhaho naagtayda ii fasax maxuu ii dhihi doona yaa-o wa ana anigu rajulun nin baan ahay shaabun dhallinyaro ah falabistu waxaan ku nagaa bidalika arrintaa naag la'aanta ah cashara layaalin toban habeen toban habeen ayaan ku nagaa buu yidhi oo meesha aan joogay arrintaa naagla'aantaa toban habeen ayaan markaa ku nagaa oo aan markaa joogay waa afartan waa konton maalmood hadalka dhammaan afartan caadi bay ku dhammaysteen tobanka dambana xaas la'aan ayay markaa ku dhammaysteen bacdamaa saa ay tahay ayuu kacab wuxuu leeyahay sidaa arrintaa ah ee xaas la'aanta waxaan ku nagaa buu yidhi oo aan sii joogay oo aan ku nagaa Eh, waxaan ku sii nagaa buu yidhi arrintaa oo saa aan ahayn toban habeen cashra layaali fa kammula waxaa noo buuxsamay lanaa annaga waxaa noo dhammaystirmay buu yidhi lanaa annaga khamsuuna konton leylatan oo habeen min xiina wakhtigii nuhya nala ka reebay dadka can kalaaminaa la hadalkeena dadka inay nala hadlaan wakhtigii nala ka reebay oo na noo diiday kontonkii baa noo buuxsamay uma ka bacdi sallaytu waan tukaday salaata alfajri salaaddii subxeed sabaaxa khamsiina laylatan habeenkii kontonaad subaxeedii ayaa waxaan ku tukanay aan ku tukaday calaa dahri beytin guri dushii oo min buyuutina guryaheenna ka mid ah guri dabaq ahoo kor oo guryaheenna ka mid ah korkiisa ayaan markaa ku tukaday buu yidhi fa baynaa waqti ana anigoo jaalisun iska fadhiya cala xaali xaaladdii iyo qaabkii iyo hanaankii aan fadhiyo xaalkii aan ku fadhiyo allatii taasoo dakara allahu tacaala ilaahay uu xusay minnaa xaggeenna qad daaqad ay cidhiirtoontay calaya korkayga nafsii nafsaddaydana ciriiri ay tahay wadaaqad cala ard dhilkana uu ila cirirtoomay bimaa raxubat bisababi ruxbatayadoo waasica dhulkii oo iska waasica anigana ciriiri uu ila yahay meeshii aan ku tukadayna aan iska fadhiyoon ilaahay ku xusahayo samictu waxaan maqlay sawta saarikhin mid qaylinahayo codkiisa aw faas koray calaa salcin buur korkeeda salci waa jabalka ka madiina ku yaala mabelbeed ka mid ah ama burna saas u koray codkiisa ayaan maqlay yaquulu odhanahaya biaclaa sawtihi codkiisa kii u sarreeyey yaa kacabu kacabow bin maalik abshir bishaarayso kacab ibni maaligow bishaarayso cod noocaas ah ayaan maqlay buu yidhi fakharartu isla markii waan dhacay saajidan xaal aan ahay kii sujuudsan sujuud ayaan la dhacay isla markii waa sujuuday isla markii waa sujuuday buu yidhi isla markii aan maqlay kacab ibni maaligow bishaaraysa abshir wax kale ma samaynin fakharartu waan dhacay oo waan hoobtay saajidan sujuud ayaan la dhacay wa caraftu waxaan aqoonsaday annahu qad jaa'a inuu yimid farajun faraj inuu markaa noo yimid ilaahay inuu naga towbo aqbalay subxaana wa tacaala faraj inuu yimid ayaan markaa gartay oo aan aqoonsaday faaadana wuu ogeysiiyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalama annaasa dadka bitawbati illaahi ilaahay tuubadiisa casa wajalla oo naga aqbalay calaynaa korkeena ayuu dadka ogeysiiyey xiina wakhtigii buu ogeysiiyey sallaa uu tujiyey ama uu tukaday salaata alfajri salaaddii subxeed markii salaada subxeed habeenkii kontonaad subaxeedii ayuu dadka u sheegay ogeysiiyey inuu ilaahay naga towba aqbalay subxaana wa tacaala calaynaa xiina sallaa salaata alfajr fadahaba annaasu dadkii ayaa soo aaday oo soo baxay waaye fadahaba annaasu yubashiruunanaa ayagoo noo bishaaraynahay ayagoo noo bishaaraynahaya ayaa dadkiina soo aaday fadahaba waxaa aaday qibala saaxibaya labadaydii saaxiib dhankoodana mubashiruuna kuwa bishaaraynaya kuwa bishaareeyayaal ah oo bishaaraynahaya ayaa labadaydii saaxiib xaggoodana aaday warakada wuxuu ku soo hinqaday rajulun nin ilaya xaggayga wuu la soo degdegay waaye warakada rakada macnaha wuu soo cararay oo wuxuu la soo dheereeyey faras aad yaad u dheer waayo macnaha rakad ninkaas subayr ibnu cawaan baa lagu tilmaamaa inuu ahaaye nin baa la soo hinqaday ilaya xaggayga farasan faras faras intuu soo qaatuu la soo dheereeyey macnaha wuxuu rabaa inuu dhaqso ii yimaado wasaca wuu soo socday saacin kus ordahaya oo nin aslama qabiilka reer aslam u dhashay qibaaliy jihadayda ayuu u soo socday wa awfaa wuxuu fuulay cala aljabali buur korkeed buurkii korkeed buu ka soo qayliyey waana sawtu codkina wuxuu ahaa asraca mid ka degdeg badan min alfarasi faraska ka wuxuu rabaa inuu faras soo qaato soo carru i yimaado kadibna uu ii sheego midna intuu buurkaruba soo qayliyeyba kacab ibni maaligo waa lagaa toobo aqbalay bishaarayso kunna saasuu markaa ahaa midna waxuu soo koray buur wa kaana sawtu codka ayaa wuxuu ahaa asraca mid ka degdeg badan buu ahaa min alfarasi faraska xaggiisa ninkii faraska watay waxaa ka degdeg badnaa kii kale codkiisa ii yimid kaa buurta koray abuubakar baa lagu fasiraa falammaa jaa'anii markii uu ii yimid alladii kii samictu aan maqlay sawtahu codkiisa yubashirunii asagoo ii bishaaraynahaya nasactu waxaan siibay lahu asaga thawbay waxaan u siibay buu yidhi thawbaya labadaydii maro labadii maro ayaan u siibay fakasawtuhumaa waan ku marasheeyey labadoodiiba iyaahu asaga bibishaaratihi bishaaradiisa sababteeda bishaaradu ii bishaareeyey ayaan hadiyad ahaan u siiyey waa labadii maree darad lagu ceebaynayay ee la lahaa oo labadii mare uu ayaa xabistay labadiibaan baan bixiyey buu yidhi oo aan siiyey iyaahu asaga bibishaaratihi bishaaradiisa sababteeda wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi kacab maa amliku ma aanan haysanin hayruhumaa hayrkooda ma aanan haysanin labadaa mara waxaan ahayn yowmaidin maalintaa dharoo dhanba labadaa maraan ka haystay wastacartu waxaan soo caariyaystay waxaan caariyahaan u soo qaatay hoobayni laba maro yaan dabalcaara u soo qaatay falabistuhumaa labadii baan xirtay wanalaqtu waan soo baxay waan soo ata'ammamu anigoo u soo qasdahaya rasuulu allahi sal alla calayh wasalam rasuulka xaggiisa anigoo u soo qasdahaya ayaan soo baxay yatalaqaanii wayna ila kulmahayeen annaasu dadkiina ay ila kulmahayaan fawjan fawjan ayagoo jameeca jameeca ah dadkiina koox koox bay iiga hor imaanahayaan oo ay ila kulmahayaan yuhanni'uunii yuhanni'uunanii ayagoo ii tahniyeynahaya bitawbati towbadii igu tahniyeynahaya towbaduu ilaahay naga aqbalay yay iigu tahniyeynahayeen wayaquuluuna wayaquuluuna lii waxay ii odhanahayeen litahnika waxay ii dhahayeen buu yidhi litahnika waxay ula jeedaan waa tahniyeyn ku hambalyayso ku tahniyeyso macnuu waa sida ku tahniyeysay ii dhahayeen litahnika towbatullaahi ilaahay towbadiisa calayka dushaada uu ka aqbalay ka cabo xataa intii baan soo socday dadkana ay iga hor imaanahayeen dakhaltu aan soo galay almasjida masaajidka fa idaa rasuulu allah waaba rasuulkii ilaahay oo jaalisun fadhiya xawlahu gaararkiisana annaasu dad ay fadhiyaan markaan saa masaajidka u soo galay ilaan asaga kuma tukan salaadiis wax masaajidka sidaa darteed markaan saa u soo galay nebigiibaaba fadhiyaba gaararkiisa dad baa fadhiya faqaama waxaa istaagay talxat bnu cubaydillah radia allaahu canhu yuharwilu asagoo ii soo degdegahaya yuharwil asagoo soo boodayoo xaggayga u soo degdegahaya xataa saafaxanii ilaa uu i gacan qaaday wahanna'anii uuna ii tahniyeeyey wallaahi baan ku dhartay maa qaama ma istaagin rajulun nin oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah hayruhu asaga cidaan ahayn dalxi bnu cubaydillah ma ahee qof kaloo muhaajiriinta ka istaagay ma jiro fa kaana kacab wuxuu ahaa laa yansaahaa midaan iloobin lialxa qaala kacab kacab wuxuu yidhi falamaa sallamtu markaan salaamay calaa rasuuli illaahi rasuulkii alla dushiisa sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga waxaal huwa asagoo yabruqu uu ifahayo wajhuhu wejigiisa min asuruuri farxad daraaddeed nebiga oo wejigiisa iftiimaya ileen waxaan canaan bay ahayd muslimiintan uunbaa la canaananahaya ma ahayn cadaabo loo qabo rasuulku mar allaala markuu ilaahay towbadiisii ogeysiiyeyba towbadooda waa ku farxay sal allahu calayh wasalam wa huwa asagoo yabruqu ifhaya wejhu wejigiisa min asuruuri farxad daraaddeed abshir bishaarayso kacabow bishaarayso bikhayri yowmin maalintan u khayr badan mara soo marta calayka dushaada mundu waladtuka mundu waladtuka laga bilaabo maalintii ay ku dhashay ummuka hooyada ileen maalinkaaga khayr badan ma jirto maalintii aamusnaanta lagugu xukumay iyo ilaahay kaa dulqaaday subxaana wa tacaala ilaahay kaa raalli noqduu kaa towbo aqbalay maalinkaaga khayr badan ma jirtee waxaad ku bishaaraysataa maalinku soo martay dushaada maalinta ugu khayr badan intay hooyo ku dhashay faqultu waxaan idhi am min cindika yaa rasuula allah ma agtaaday ka ahaatay rasuulka ilaahayo wanaaggan maanta aan helay ma adigaa sameeyeyo ma adaa isakaayo cafiyey am min cindi illaahi mase ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa maya agtayda ma ahee bal iska dhaaf inay agtayda ahaatee min cindi illaahi waa ilaahay agtiisa caza wajal wa kaana rasuulu ullah rasuulka allana wuxuu ahaan jiray sala allahu calayh wasalam ama uu ahaa idaa surra hadduu farxo rasuulka sal alla calah wasalam haddii farxad ay uu arko ama shay farxad leh ee uu ku farxo shayga istamaara waxaa iftiimi jiray wajhuhu wejigiisa xataa intii ka'anna aada mooddaa wajahu wejigiisa qidcatu qamarin cad dayaxa ka mid ah soo wuu iftiimaya rasuulka sal alla calah wasalam wejigiisa weliba saxaabadu waxay dhaheen saasaan ku aqoonsan jirnay rasuulku mar allaala markuu faraxsan yahay markuu wax karaahaa arkana ama uu nacayana wejigiisaan ka garan jirnay sal alla calayh wasalam marka wejigiisa wuxuu dayax cad ka mid ah gobol qamarka ka mid ah oo kale wa kunna waxaanu ahay nacrifu kuwa aqoonsada daalika arrintaa minhu asaga xaggiisa falamaa jalastu markaan fadhiistay bayna yaday hortiisa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ina min towbatii towbadeyda waxaan ballan ku qaaday an ankhalica inaan ka dhex baxoon ka siibto min maalii maalkayga oo dhan sadaqatan ila allah sadaqa darteed ayadoo ah sadaqa sadaqo ahaan inaan uga dhex baxo ama inaan xoolahayga oo dhan bixiyo sadaqa ila allah ilaahay xaggiisa wa ilaa rasuulihi iyo rasuulkiisa xaggii faqaala rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu yidhi inaan xoolahayga oo dhan baan bixinayaa sadaqaan u bixinaa waa mamnuuc walaa tajcal yaddaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasti xoolahana ha iska wada bixinin baqiilna ha noqon oo qoorta gacanta wax uun reebo oo wax harso ilaa qofku inuu macruuf sabir ku yahay maahane sida abubakar oo kale radia allaahu canhu rasuulku wuxuu ii yiri buu yidhi faqaala rasuulu ullah amsik hayso calayka dushaada bacda maalika xoolahaaga qayb ka mid ah fa huwa kaasaa khayru laka kuu khayr badan faqultu anna waxaan idhi inii anigu umsiku waxaan haysanhayaa sahmii qaybtayda alladii bikhaybara khaybar iga soo gashay tii aan khaybar ka helayaan haynayaa inta kale waa bixinaya wa waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo waa ka cabe ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeye inamaa anjaanii wuxuu igu badbaadiyey bisidqi run igu badbaadiyey subxaana wa tacaala nimayna run badbaadinin been ma badbaadisay dhaheen haadaa yowmu yanfacu asaadiqiina sidqun baan soo marnay waa maalin run sheegayaashay runtoodu anfacayso ilaahay wuxuu igu badbaadiyey bisidna min towbatii towbadaydana waxaan u nadray oon ballan ku qaaday allaa uxadita inaanan sheegin ilaa sidqan run mooye maa baqiyato intii hartay cumri inta ii dhimanna inaanan been sheegin oo aan run uun sheego ayaan ku ballan qaaday fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi buu yidhi kacab axadan qof oo min almuslimiin muslimiinta ka mid ah ablaahu allah ilaahay uu u nimceeyey tacaala amarkiisa sarreeyee fii sidqi alxadiidi hadal run ah uu ugu nimceeyey mundu dakartu intii aan u sheegay daalika runtaa lirasuuli illaahi sala allah calayh wasalam ma arkin axsana wax ka fiican mima ablaanii allah mima abalaanii wuxuu iigu nimceeyey aniga allaha tacaala ilaahi subxaana wa tacaala weligay qof wixii aan nebiga u sheegay runta ahayd loogu nimceeyey intii aan xasuusto ma jirta buu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay kacabbaa baa hadalka watamaa tacamadtu uma qasdin kidbatan been mundu laga bilaabo qultu markii aanu idhi dalika runtaa lirasuuliillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ilaa yowmii haada ilaa maalinteedan ee tan ah ilaa maanta hadda aan joogo ilaan qisaduna dhallin yar bay dhacday asagoo indhool ahoo waayiil ahna wuu ka sheekaynayaa xilligaa laga bilaaba ilaa hadda been maanan sheegin buu yidhi ilaa yowmii haada wa innii anigu la arjuu waan rajaynayaa an yaxfadanii allaahu an yaxfadanii inuu xifdiyo allaha tacaala fii maa baqi intii hartay inta cumri ii dhimanna inuu ilaahay i xafido beenna iga ilaaliyo yaan ilaahay ka rajaynayaa qaala wuxuu yidhi kacab faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey laqad taaba allaahu ilaahay wuu ka towbo aqbalay cala alnebiyi nebiga iyo waalmuhaajiriina muhaajiriintii waalansaari nimankii ansaareed aladiina ittabacuuhu kuwaa soo raacay fii saacati alcusra maalintii culeyska badnayd wa qhaswatu tabuuka xataa balaqa ilaa uu gaaray inahu bihim ra'uufu raxiim ilaahay waa alla u tura oo u naxaris naxariis badan wa cala alhalaaati saddexdii dushoodana waa laga tawba aqbalay alladiina saddexdaasoo khullifuu la dibdhigay xataa idaa daaqat ilaa ay ciriirtoontay calayhim korkooda alardu dhulka uu la ciriiri noqday bimaa raxubat ayda waasic ahayd xataa balaqa ilaa uu gaaray yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin dadka iimaanka lahow rabbigii ka cabsadoo saadiqiinta run sheegayaasha ka mid noqda qaala kacab kacab wuxuu yidhi wallaahi baan kulaahay ma nimcaynin calaya korkayga min nicmatin nimco qadun weligay bacda id hadaaniya allah markuu ilaahay igu hanuuniyey ka bacdi lilislaami islaamnimada acdama wax iiga weyn fii nafsii nafsadayda min sidqii runtayda oo rasuul allah aan rasuulka u sheegay sala allahu calayh wasalam an laa akuuna inaan ahaan waayey inaanan noqonin kadabuhu inaanan noqonin kadabtuhu mid u been sheega rasuulka oo faahlika oo fa ahlika aan halaagsamo ama lay halaajiyo kamaa sidii halaka ay u halaagsameen oo kale alladiina kuwii kadabuu u been sheegay rasuulka ina allaha ilaahay tacaala amarkiisa sarreeyey qaala wuri liladiina kuwii kadabuu beenta sheegay xiina unsila alwaxyu markii waxii la soo dejinahayay shara maa qaala liaxadin axad wax loo yidhaahda kan u shar badan baa loo yidhi ilaahay markuu aayadaha nagu soo dejinaayey nimankii beenta sheegay wax qof loo dhaho waxa u xun baa loo yidhi fa qaala allahu tacaalaa ilaaha sarreeya wuxuu yidhi sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay lakum adinka idinkugu dhaaranayaan idanqalabtum markaad u gaddoontaan ood u laabataan ilayhim xaggooda litucriduu saad uga jeesataan canhum xaggooda cawgooda inaad ka jeesataan unbay rabeen ee fa acriduu isaga jeesta canhum xaggooda innahum ayagu rijsun qurun waaye waa kuwa qurun ah buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala wama'waahum hoyadkooduna jahannama waa naarta jahannama jazaa'an abaalgud buu u yahay bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaksibuuna kuwii kasbada saasaa lagu soo dejiyey yaxlifuuna way idiin dhaaranahayaan lakum adinka litardaw canhum inaad xaggooda raalli ka noqotaan fa in tardaw canhum haddaad raalli ka noqotaan xaggoodana fa ina allaha ilaahay laa yarda raalli ma noqonaya can ilqowmi alfaasiqiina qoom faasiqiin ah xaggooda marnaba ilahay raalli ka noqon maayo subxaana wa tacaala qaala kacab kacab wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn khallifnaa kuwa la dibdhigay ayuha alhalaaatu ayuha ahalaaatu saddexdaas ayaan sheegayaaye macnaha saddexdeedaasaan sheegayaa kuwa la dibdhigay baan ahayn kunnaa waxaannu ahayn khulifnaa kuwa la dibdhigay ayuha ahalaaatu saddexdaas ayaan sheegayaa waa saddexdoodiiye can amri ulaa'ika dibdhigay alladiina kuwaasoo qabila uu ka aqbalay minhum xaggooda rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam xiina waqtigii xalafuu ay u qaarteen lahu asaga oo fabaayacahum uu la mubaayacooday waistakfara lahum uu dembidhaaf u weydiiyey oo wa arja'a uu dib dhigay rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay amrunaa amarkeena ilaa ayaga isla markii waa loo dembidhaaf weydiiyey ilaahay baase gadaal ka kashifay laakiin saddexdaa nin rasuulku wuxuu dhahay istaaga ilaa ilaahay idinka xukmiyo marka saddexdeenaan oo nebiga markuu kuwa la mudaayacooday wa arja'a uu dib dhigay rasuuluullah amrana amarkeena xataa intii qada allah ilaahay uu ka xukmiyo tacaala amarkiisa sarreeye fiihi bidalika arrintaa ayada ah qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wacala alhalaaati aladiina khullifuu saddexdiina waa laga towbo aqbalay khullifuu walaysa alladii kii ma aha dakara uu xusay ilaahay mimaa khullifnaa oo haritaankeena ah takhallufanaa ka haritaankeenii can ilghaswa duulaanka aan ka harnay maaha buu leeya kacab wa innamaa huwa wuxuu yahay kaa waa takhlifuhu dibdhigeennii ilaahay iyaanaa annagoona dibdhigay ama rasuulka iyo warjaa'uhu dibdhigeennii amrana amarkeena laga dibdhigay canman xalafa lahu intii u dhaaratay rasuulka waactadara ilayhi u cudur daaratay oo faqabila minhu uu ka aqbalay saasaa laga wadaa mutafaqun calayhi kacab wuxuu diidan yahay wa cala alhalaaثati aladiina khullifuu takhliifka in lagu fasiro haritaankii dulaanka ka hareen ma ahan buu leeyahay ha u fahmina khalifka la dibdhigaana la dibdhigay waa markuu rasuulku dadka la mubaayacoodayo arrintii uu u sheegayo istikfaar u weydiiyey yana laga dibdhigay arrintooda taasaa markaa laga wadaa wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kharaja wuu baxay fii qaswati tabuuka duulaankii tabuuka yowma alkhamiis maalin khamiisa ayuu aaday duulaankii tabuuka khamiis ayuu nebigu baxay wa kaana wuxuu ahaa yuxibu mid jecel an inuu baxo markuu safar aadayaba yowma alkhamiis maalin khamiiseed ayuu bixi jiray wa fii riwaaya wa kaana wuxuu ahaa nebiga laa yaqdimu midaan ka soo gelin min safarin safar ilaa nahaaran dharaar oo fii duxan maalin cad ay tahay maahan waxaan habeenkii la guuraynayo gabdhaha lagu soo guuraynayo taasaa markaa la diidayaa laakiin maanta akhbaaraad iyo iska soo warhayn iyo wixii baa jiro daqiiqad daqiiqad buu ula soo socodsiin karaa meelaha uu soo marahayo cashadii iyo jiifkiina waa loogu talageli karaa laakiin marka hore taa markaa ma jirin laakiin rasuulka laa yaqadumu min safarin safar kama soo geli jirin ilaa nahaaran maalin cad oo fii duxaa barqa ah maahane faidaa qadima markuu soo galow safar ka yimaadana bada'a bilmasjidi masaajidkuu ka bilaabi jiray fa sallaa fiihi wuxuu ku tukan jiray rakcatayni laba rakaco uma jalasa dabadeedna wuu fadhiisanayay rasuulka fiihi masaajidkii cabbaar buu fadhinayaa waa laga warhelayaa suuqaa la gelinayaa dumarkiibaa ogaanaya dadkiibuu qaabilayaa wuu xaal waraysanayaa ka bacdi ayuu rasuulku gurigiisa aadi jiray sala allahu calayhi wasalam kacab ibni maalik qisadiisa waa qiso aad aad u cajaa'ib badan duruus fara badan ayaana laga dhex qaadan karaa sidaa darteed qof kasta oo muslim ah xadiidka cajaa'ibta badan ee fiqiga weyn ku jira ee adaabta badan ku jira ee axkaamta faraha badan ku jira ee sabarkii dulqaadka islaamka in lagu adkaysto loogu talagalay waa in uu kala soo dhex baxaa kadibna markaa lagu dhaqmaa wa can abi nujayd wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala